رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رياض الصالحين baan ku jirnaa weli baabu fadli ljuuc baahida fadliga ay leedahay ayuu u baab yahay ama baahida fadligeeda ayuu baab u yahay iyo wakhushuunat lcaysh nolosha qallalan nolosha qallalan iyo waliqtisaar in lagu gaabsado cala alqaliili waxa yar min alma'kuuli xagga cunitaanka waalmashruub cabitaan waalmalbuus iyo labiskada waxaa qabiilkaa in lagu gaabsado iyo waaqeyriha wixii lamid ah oo min xuduudi nafsi xuduudka iyo dheefaha nafta ah iyo watarki shahawaat shahawaatkii waxay naftu aad u jeceshahay kulwadda ah in markaa laga qabo waxaa qaliilkaa in lagu gaabsado cunitaankun la tasarufin israaf la samaynin cabitaanka iyo labiskada waxaa laydinka sheegaa hal jira oo kan aroos loo qaataa dib dambana looma soo bixiyo armaajada la geliyaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi fakhalaq waxaa gadaal maray oo tagay min bacdihim kuwii wanwanaagsanaa markay tageen gadaashooda khalfan khalfi waa khuluuf kaloo sharta khaliif ku noqotay maxay sameeyeen adaacu salaa salaaday dayaceen waitabacu shahawaat shahawaadkooda ayay raaceen fa sawfa dib dambey yalqown waxay la kulmi doonaan hayya waadhinaare hayi iyo halaag ayay la kulmi doonaan ilaa man taaba qofkii towba keenoo soo laabta maahan wa aamana rumeeya wa camila saalixan camal fiicanna qabtaa fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljannata ayaguu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi fakharaja wuu soo baxay fakharaja waa uu soo baxay waa ninkii qaaruun ahaa calaa qawmihi qoomkiisii buu ku soo dulbaxay qoomkiisii korkooduu ku soo baxay fii ziinatihi quruxdiisa asagoo qaba wuu soo labistay wuu soo qurxiyey dahabkiidiig wuxuu soo qaatay xariir qaala aladiin kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonahayay alxayaata addunya noloshasa waxay dhaheen yaa layta lana cadiim ee markaa weyn dheef cadiim ah ayuu markaa ku saaxiib yahay qaala aladiina kuwiisa waxay dhaheen uutu lcilma cilmiga la siiyey mar walba cilmigu qofku waa hagaa meesha fiican buu tusaa khayrka iyo wanaag buu tusaaleeyaa dadkii cilmiga la siiyey hadalkoodu wuxuu noqday weylakum halaagiiniyo hawaabullaahi ilaahay abaalmarkiisa oo janno ah ayaa khayrun ila saabiruun saabiriinta ma ahan arrintaana dadka saabiriinta ee sabra unbaa markaa hela waqaala tacaala uma latus'alunna kadibna waa laydin su'aali oo waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalintaa can naciim naciimadii xaggeedaa laydinka weydiin doonaa waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonahaya alcaajilata midda degdegaysa cajalnaa lahu waan u dedejinaynaa maa nashaau fiiha adduunkii dhexdiisa maa nashaau intii aan doonno io liman nuriidu qofkii aan rabno xataa adduunaan rabaa haddaad ahdo ood salaad ka tagto ood soon ka tagto ood cibaado ka tagto afar iyo labaatan saac adduun daba orado intii alla doonaa lagaa siinaya maa nashaa'u liman nuriidu wixii aan doonno iyo qofkaan doonnaan ka siinaa uma intaa kadibna jacalna waanu yeelnaa lahu asaga waxaan ku yeelaynaa jahannama yaslaahaa gelitaan madamuunan asagoo ah mid madmuun ahoo eedaysana ah oo la dagaalay madaxuuran la fogeeyey oo raxmad iyo naxariistii ilaahay laga fogeeyey wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna macahee kafiiratun macluuma way fara badan yihiin waana la yaqaanaa wacan caaishata radi allaahu canha qaalad waxay tiri caaisha ma shabica kama dhargin aalu muxamed reer muxamed min khubsi shaciir muufa shaciir laga sameeyey yowmayn laba maalmood mutataab xataa qubiqa reer muxamed waa reer nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam laba maalmood oo xiriir ah kama aysan dhargin muufo shaciir laga sameeyey shaciirta marka laga sameeyo iyo badadka nadiifka way kala duwan yihiin muufada shaciirta laga sameeyo waa muufada ugu liidata taa laftigeeda maalin hadduu ka dhargo maalinta labaad kama uusan dargi jirin mana heli jirin laba maalmood oo xiriir taabiciin ah ma uusan ka dhargin khubsi shaciir laga sameeyey muttafaqun calayh wa riwaaya werin kale waxay ahayd maa shabica kama dhargin aalu muxamadin aalu muxamed sala allahu calayh wasalam mundu laga bilaabo markii qadima almadiinata magaaladii madiina uu soo galay min tacaami lburri tacaamka iyo raashinka burka laga sameeyey alaaa layaa saddex habeenkiiba aan oo israacraacsan xataa qubida ilaa la qibloobay uu nebigu dhintay sala allahu calayh wasalam saddex habeen oo xiriir ah raashin ama muufo bur laga sameeyey marka burka laga sameeyo waa mar allaala markuu nadiif u yahay waa muufadu mar allaala markii aad yaad nadiiftahai cusub tahay laakiin marka shaciirka iyo waxyaabaha kale laga sameeyo way ka liidataa marka burka laga sameeyo ayadoo bur ka samaysan saddex habeen oo xiriir ah ma uusan cunin rasuulkoo kama aysan targin xataa qubuqa wa can curwata curwa can caaisha waxa uu ka wariyey radia allaahu canha annahaa caaisha kaanad inay ahayd taquulu mid tiraahdaa wallaahi baan ku dhaartay yabna ukhtii walaashay wiilka ay dhashay ilaan curwa waxaa dhashay asma asmana waa caaisha walaashay idan habaryar bay u tahay habaryartuna waa booskii hooyay joogtaa markaasay caaisha curwa wuxuu waxay ku jiri walaashay wiilka ay dhashay in kunnaa waxaanu ahayn lananduru kuwii fiiriya oo sugaa ila alhilaali uma alhilaali dhalasho kale uma alhilaali dhalasho kale waa alaaata ahillatin waa saddex bil dhalashadooda oo fii shahrayni laba bilood dhex ahaatay maxay kula jeedaa saddex bilood baa laba dhammaatay tii saddexaadna noo dhalatay waa hilaal uma lhilaal uma alhilaal waa saddex bilood oo tii saddexaadna hadda dhalatay bay ka wadaa alaaata ahillatin waa saddex dhalashood waa saddex maray dul dhalato waana fii shahrayn laba bil dhexdooda mid baa dhalatay way dhammaatay tii labaad baa dhalatay way dhammaatay waa bil koowaad tii kalaa kaamil ah tii saddexaadna marka ay curatay wamaa uuqida aan lagu hurinin laguna shidin ayaana soo martay fii aqyaati rasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calay wasalam guryihiisa naarun dab goormee dab la shidaa marka wax la karinaayo wax la kari haddaysan oolin maxaa dab laga shidaa waa ma jirto marka saddex dhalasho oo saddex bilood oo laba dhammaatay tii saddexaad la dhalatay yaan guryaha nebigaa lagu shidin dab fa qultu waxaan iri buu yidhi curwa yaa khaala habaryaree famaa kaana yuciid famaa kaana muxuu ahaa yuciishukum waxaad ku noolaan jirteen maxay noloshiinu ku salaysnayd waayahee maxaad cuni jirteen qaalad waxay tiri al aswadaani labada madmadow labada madmadow ayaanu cuni jirnayd waa timir iyo biyu ilaa annahu laakiin qad kaana waxaa u sugnaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam jiiraanun deris bay lahaa oo min alansaari reer ansaareed ah nimankaa reer madiinee ansaarta ah yuu rasuulku deris la ahaa wa kaanat lahum waxa u sugnaa oo ay lahaayeen manaayicun riyo laysmaaliyo ri mar allaala markay dhasho qof la siiyo la dhaho caanaheeda soo cab mar allaala markay gurtay caanihii ka dhammaadaanna qofkii baa loo soo celinayaa taasaa markaa la yidhaahdaa manaayic wakaanuu waxay ahaayeen yursiluuna kuwa u soo dira ilaa rasuuli illaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam min albaaniha caanaheeda intay u soo lisaan ridi ayay markaa nebiga u soo diri jireen fayasqiina muttafaqun calayhi kaasaa markay cabi jireen taasaa u sii dheereed maahee waxa annagu guryaheena yiilay waa biyo iyo timir muttafaqun calayh wa can abi saciid almaqdari can abi hurayra annahu abuu hurayra ayaa marra wuxuu soo maray biqowmin qoom bayna aydiihim hortoodu ay taalo shaatu rid ridaasoo masliyatun la shiilay rid la dubay ayaa agtooda tiilay way qadaynahayeen laxmaydi hilibka lagu magacaabo kii markaa cunayeen fa way u yeereen abaa hurayro meesha maraaya kaalay bay dheen abaa hurayrow nala cuno fa abaa wuu diiday abuu hurayra an ya'kula inuu cuno wa qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu ullah rasuulkii allah ka baxay min addunyaa adduunka wuu ka tegay walam yashbac mana ka dharjini min khubsa sareen muufadeeda anna ma hil baad igu waxaysaan buu yidhi suuqanihii baa ka tegay adduunka wuu ka dhintay iska daa inuu hilib shiirad iyo wax kala cuneen wuxuu ka tegay asagoonan ka dhargin muufateeda shaciirkee liidataa rawaaxu lbukhaariy masliya bifatxi ilmiin ay mashwiya waa la shaweeyey waa la dubayoo waa la shiilay weli hilibka neefku mar allaal markuu dhayla kadibna habkaasoo kale loo sameeyo hilibka ugu macaan badan xoolaha mar allaala marka la maraqeeyo hidibkana saa loogu maraqeeyo iyo marka la shiilo ee la duwee la foorneeyo way kala macaan badan yihiin rasuulkii ilaahay ayaa ka tegay adduunka mana uusan ka dharjin qubsi shaciir ah hadda madhayla la dubid laqigo wacaysaan buu yidhi abaa hurayra waa ooyey wuuna ka tegay baa la yidhi wacan can anas qaal lam yakul ma cunin annabiyo nebiga calaa khiwaani khimaan dushiisa wax kuma cunin khiwaanka waxaa loola jeedaa waa maa'ida waa miis miis cunto dul saaran holalka fadhiyadeena oo kale saas nebiga intuu ku fadhiistay weli kuma cunin xataa maata ilaa uu dhintay wamaa akala ma uusan cunin khubsan muufo muraqaqan la jilciyey xataa maata ilaa uu dhintay rawaahu bukhaariy bukhaari baa wariyey wafii riwaaya lahu bukhaari walaa ra'a ma uusan arkin shaatari samiidan samiid laga dhigay samiidka waa mar allaala marka neefkuna uu yaryahay timaha iyo dufta saaranna biyo saakhin ah oo kulul looga qaado kadibna jildigiisa iyo maqaarkiisa lagu dugo waa sida loogu sameey dadka mutrafiinta ah dadka lacagta leh dadka madaxda ah dhaylooyinka saasaa loo yeelaa markaasuu aad u macaan badan yahay farkii suul bay ku cunaan inta badan uma baahna miskiin badan baa bannaanka taagan oo xataa haddii lugaha la siin lahaa cuni lahaa wax looma quuro rasuulka sala allahu calayh wasalam ma arkin shaad amadi samiitan la foorneeyey bicaynayhi indhihiisa kuma uusan arkin qadun weli dhowr waxyaabood oo suhdiga nagu tilmaamayo nolosha adduunka iyo fakhrigana inuu fiican yahay tilmaamaysaa nebigana looga dhigay tusaale yuu xadiisku anas tilmaamayaa ma uusan cunin nebi maxamed calaa khiwaanin miis korkii wax kuma cunin oo cuntosaa miis loo saaro maba jirinba ilaa uu dhintay khubsi muufo oo muraqaq ah muraqaqa waxaa loola jeedaa waa marka inta gelleyda la tumo lahaadiye buunshada laga jannada kadib ayadoo bur nadiif ahoo muraqaq ah aad u cadfayso nadiif ahoo la jilciyey ilaa uu ka dhintay saasuu rasuulku ahaa riwaayadan kalena waxay leedahay ris samiid ah oo la shiilay ama la dubay amase la foorneeyey weligii indhihiisa ma uusan ku arkin wa can nucmaan bin bashiir radia allahu canhuma qaal laqad ra'aytu waan arkay nabiyakum nebigiina ayaa arkay buu yidhi sala allahu calayh wasalam wamaa yajidu asaguusan helaynin min addaqali timirta liidaa liidataa maa yamla'u bihi wuxuu ka buuxiyo batnahu calooshiisa rawaha muslim baa xadiidkaa weeyey addaqalu attamru radiid waa timirta nooca ugu liidata waay Eh, eh, min xiina tacatahu allahu tacaala laga bilaabo xilligii ilaahay soo bixiyey subxaana wa tacaala markii la soo diray xataa qabadahu allahu tacaala ilaa ilaahay ka qibooday muufanaqi ah nabiif ah oo mar allaala marka la duba caddaanteeda bannaanka u soo baxaysaa weligii rasuulku ma uusan arkin laga biloabo markuu ilaahay nebiyeeyey nebina laga dhigay ilaa ilaahay ka qiblooday faqiila lahu waxaa loo yidhi waa sahl ibnu sacdi hal kaana lakum ma lahayn miya fii cahdi illaahi rasuulka wakhtigiisa manaakhila xaarin xaarima ma lahayn miya wax xaarin ah ma lahayn miya macnaha maxaa kalifay in buunshada ayadoo ku jirta oo muufo nadiif ah nebiga uu arki waayo maxaa sharifay macnaha sima lahayn miyaa manaaqil waa xaarin ama nasas iyo waxyaabaha wax lagu haadiyey buunshada lagu bixiyo qaala wuxuu yidhi maa ra'aa rasuuluullaahi rasuulku ma uusan arkinba mun ma uusan arkin munkhulan xaarin ma uusan arkin nebiga min xiina tacatahu allahu tacaala laga bilaabo markuu ilaahay soo bixiyey xataa qabadahu allahu tacaala ilaa ilaahay qaatayuu qiblooday fa qiila lahu sahal waxaa loo yidhi kayfa kuntum seed ahaan jirteen ta'kuluuna kuwa cuna macnaha kayfa kuntum ta'kuluuna seed u cuni jirteen baa la yidhi ashaciira badar hayra manquulin xaari la'aan ileen mar allaala marka badanka la tumo xaarin baa loo qaataa waa la haadiyaa idinka see u cuni jirteen cunto iyo shaciir iyo gelli aan la haadinin qaala wuxuui kunnaa waxaanu ahayn waxaan ahayn nadxanuhu kuwii shiida waa shiidi jirnay ee shaciirta wananfukhuhu kadibna waa afuufayna kor inta loo tuurtuuro yaa la afuufaya fayatiifu maqaar wixii ka duulay quushana way ka duulaye wamaa baqiya wixii ku harana faraynaahu waan ku cajiyi jirnay waa ku qasi jirnay rawaaxu lbukhaariy muxaarin ma jirto saasaa loo afuufayaa waan afuufi jirnay nan nadxanigu horta waan shiidi jirnay mar allaala markaan shiidna waananfukuhu waan afuufaynaa fa waxaa ka buubahaya rabbihim maa qaara wixii ka duuba wixii duulana way ka duulayeenoo buunshada ah wamaa baqiya wixii ku haro afuufitaanku bixi waayana oo saa xaaladoodu noqotana sarraynaahu waanu ku cajiibin jirnay huwa ku qasaynay qowluhu uu yidhi annaqiy huwa bifatxi nuun nuuntoo la kordhigo wa kasri ilqaaf qaaftana la kasriyaa la akhriyaa baqasdiga macnaha wa tashdiidi ilyaa ya-doo la shido wa huwa alkhubsu waa muufada cad baa loola jeedaa khubsiga iyo muufada alxuwaara ee cad wahwa addarmak waa magaceeda muufada nadiifka ahaa darmak la yidhaahdaa qowluhu uu yidhi taraynaahu huwa bifaa'in mustanata waa fa la saddex dhibceeyey uma raa kadibna ra baa la akhriyaa mushadadatin la sheegay min taxt iyo hoos laga laba dhibceeyey uma nuun ay balalnaahu waanu qoyaynay wa waana ku cajiimin jirnay ayada iyo buunshadeeda wixii ka bixi waayaa waan isku cajiiminaynaa wa abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu ullah rasuulkii allah soo baxay daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah aw laylatin ama habeen fa iidaa huwa waaba wuxuu arkayba biabi bakarin wa cumara abuu bakar iyo cumar radia allahu canhu ayadoo habeen ay tahay ama ay maalin tahay yuu rasuulku soo baxay sal allahu calayh wasalam wuxuu dibadda ku arkay abubakar iyo cumar radia allahu canhuma faqaal wuxuu ku yidhi maa akhrajakumaa maxaa idinka soo bixiyey oo idinka soo saaray min buyuutikumaa haadihi saaca wakhtigaanee kan ah waqti la baxa ma ahayn ama xilli inta la qadiyey la rabo in la hergelo ama xilli cishaha inta la tukaday la rabo in la jiiftay ahayd markaasuu bannaanka ku arkuu ku yidhi xilligan maxaa idin soo saaray qaalaa labadoodaba waxay dhaheen aljuucu baahi baa na soo bixisay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow guriga wax la cuna ma yaalo marka inta ilmaha la dul fadhin lahaa i e i e adooda waa murugee bannaankaa la soo aadayna aljooj baahi baa na soo bixisay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay qaala nebigu wuxuu yidhi wa ana anigana waaladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirteen la akhrajanii waxaa isoo bixiyey alladii kii akhrajakumaa idinka idin soo bixiyey muxuu ula jeedaa anna baaxi baad isoo bixisay waayo wixii idinka idinsoo saaraa anna xilligaan isoo saaray uumaa ka cabal istaaga soo baxa fa qaamaa way la istaageen macahu nebiga macigiisa fa ataa wuxuu ku yimid rasuulka rajula nin oo min alansaari reer ansaar ah fa huwa waaba asagoo laysa fii beytii aan gurigiisa joogin ninkay u yimaadeen guriga wuu ka maqnaa falamaa ra'atu markay aragtay rasuulka almar'atu naagti qaalad waxay tidhi marxaban soo dhowaada wa ahlan ehel fiican ku soo dhowaada way soo dhowaysay macnaha marxaban wa ahlan waa soo dhowayn ahlan wa sahlan oo kale fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam ayna fulaanun hebel aaway aaway ninkii guriga lahaa ayadu waa xor waa dumar waa naag aaway ninkii guriga lahaa qaalad waxay tiri dahaba wuu baxay yastacdibu lanaa asagoo noo raadinaya almaa'a biyo biyo macaan inaan cabno oo inaan cabno biyo macaanoon cabno waaye waa biyahan nadiifka ahee moysaxaha iyo lagu tilmaamo ayuu noo raadiyey intay shaakadii hadalkii wadeen id jaaa alansaariyu ansaarigii baaba yimidba alxamdu lilah ansaarigii ayaa markaa yimid fanadara wuxuu fiiriyey ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisii wa saaxibayhi labadiisii saaxib uma kadib qaala wuxuu yidhi ninkii ansaarka ahaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale muxuu u mahdinayaa muxuu u mahdinayaa marti nebi maxamed ah marti abuubakar ah marti cumar ah hadday kuu soo martiyaan akrama iga karaamo badan oo iga fiican adyaafan marti minii xaggayga wax adduunka jooga wax u soo martiya ninka ugu marti wanaagsan baan ahay dad waxaa usoo martiyeen dad khamri loo diyaariyo soo maa dad waxaa usoo martiya dad jaad loo diyaariyo oo mar allaala marka la qabeeyo haddaan cagaarka la siinin oo waxbana ma siinin baa leeyahay wax aad siisay marka ma jiro war haddaan cooskaas la siinin hilibkii ma jiro kalluunkii ma jiro digaaggii ma jiro bariiskii baasidii alfoormaah wixii oo dhan haddaadan coos ugu darin haddaadan jaad gadaal ka siinin iyo kooki iyo sigaar wuxuu ku leeya nama marti qaaday u tagada marka rasuulkii ilaahi iyo abubakar iyo cumar yaa martiya ahmaan fanalaqa wuu tegay xibcin laan laantimireed fiihi ay ku taalo busrun wa tamrun iyo wa rutabun busri tamri rutab waa timirta noocyadeeda marna hadday bislaan rabtaa marna waxoogaa bay sii bislaatay marna si fiican bay u bislaatay tamr bay noqotay marna waa bus marna waa rutab marna waa rutab oo aad bay u jilcantay fa wuxuu ku yidhi kuluu cuna kusii baashaara macnaha kan waa baashaal keliya sii cocona laakiin intaan gelgeliya wa akhada wuxuu qaatay almudyata mididii buu la cararay isla markii intuu jikada galay midi ka qaatay buu cararay xaggee buu aaday dhankii moorada waa dhanka ay xooluhu ku sii jireen rasuulku wuu fahmay bacdamu midi qaatay inuu u socdo inuu xoolo u qalo fa qaala lahu rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi iyaaka iska ilaali waalxuluuda ninka la digayaa midda irmaan xuluud waa midda irmaan oo markaasi xaanaha wada ee cunugda nuugaya fadabaxa lahu wuu u gowracay riwaayada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu u qalay orgi fa akaluu way ka cuneen rasuulkii abuu cumar min ashaati ridii bay wax ka cuneen wa min dalika alcifq laantii timirtana waxbay ka cuneen washaribuu way cabeen maraqii iyo caanihii falammaa anshadicuu markay cuntadii ka dhargeen warawuu ay waraabeenoo haraadkiina ka baaba'ay qaala rasuulu rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu ku yidhi liabii bakrati wa cumar radia allaahu canhumaa walladii macbuudkii nafsii nafsadayda ay ku jirtaan ku dhaartay latu can haada annaciimi naciimadan ee tan ah nimcadan ee tan ah waa laydin weydiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo war isweydiina hilibaan cuna kaloonaan cuna lay weydiin maayo ma soconayso dad baa baahan dad baa gaajo u dhigtay dada qashiga wax kala baxa saa darteed waa laisweydiinayaa uma latus'alunna yowmaidin can inaciim nimcadan wax laysaga haraya ma aha markii naga balato sufrada lagu qubaa waa lagu shubaa markii dibbaa qashinkii kumaamaha markaa la geeyaa waa laisweydiinaya rawaahu muslim wuxuu noo fasirayaa xarfaha adag qowluha uu yidhi ama ay jiri gabadhii yastacdibu ay waxay ula jeedaa yatlubu lmaa alcadba biyo macaan ayuu noo raadiyey wa huwa waa biyo nadiif ah waa muisaxo waalcidqu waa bikasaan daalkana la sakniyo oo la reebo almucjama dhibicna loo sameeyo wahwa alkibaasa wahiya alghusn waa laantaa loola jeedaa kibaasana waa la yidhaahdaa cidxiga qusnina waa la yidhaahdaa waa laanta timirta miraheeda ay markaa ku yaalaan waalmudyatu bidammi lmiimi miimtoo la godo wa kasriha waa la hoos dhigi karaa mudya iyo midya waxaa tahdaba hiya astidkiin midida loola jeedaa midida ayaa markaa laga wadaa oo mididii sakiintiibuu la caaday waalxaluub daatu lladan waa mid dhagxmaan ama sacaanooleyda ah waasu'aal su-aasha can haada annaciim naciimada waa su'aalu tacdiid waa su'aal lagu tirinayo oo lagu xasuusinayo annicam laa su'aal sukashin cuna una cuna una cabaa wax xalaalna ku raaxaystaa si uu aakhiro ugu gaaro cibaadadana uu ku adkaysto uu ugu xoogsado su-aal cadaab ma aha su-aal waxay noqonaysaa nimcada ilaahay la xasuusinayo keliya marka dhib iyo naxdin ha u arkin dadka muslimiinta ah ee intay wax fiican cunaan ama steeg fiican samaystaan ama kalluun fiican intay dubtaan cunaan xaraam ma aha laakiin waa mar allaala markuu waxa samaynayo waa inuu ilaahayna u mahdiyo subxaana wa tacaala waa inuu ilaahay u shukriyaa waa inuu waxa uu cunay ilaahay diintiisa u adeegsadaa hadday saa noqoto waxay noqonaysaa su'aal oo qofka loogu tilmaamayo nimcada ilaahay siiye subxaana watacaala tacaala su'aal tawbiiq tacdiib ma aha wallahu aclam laakiin ilahay baa xaqiiqda yaqaana wa hada alansaariyu ansaariga aladii atun huwa abulhaytami tayhaan baa la yidhaahdaa magaciisa abulhaytam binu tayhaan radia allahu canhu kadaa saasuu jaa ku yimid mubayanan isoo lagu caddaynaayo fii riwaayati tirmidi iyo waqayrihi abulhaytam ibnu tayhaan min caadan buu ahaa ninkii midi la carara timir u keenay caana u keenay saxaabadii dharjiyey marti fiican ku tilmaamay allahu akbar meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam